bacdaha baabu salaati salaad ayuu baabkan u baab yahay qabla alciidayni labada ciidood ka hore dukasho la tukada iyo wa bacdaha gadaasheed oo la tukada ayuu baabkan u baab yahay ma wax jiraa mise arrinta ayada arrin saxan ma ahan xadiid kun shan boqol iyo toddoba iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu الnasaي alي ramat lla akhbarana cabdullahi bn saciid alashaj waa hiqa qaala xadaثana ibnu idriis cabdullaahi ibnu idriis alawdi hiqa weeyaan qaala xadaثana shucba waa imaamkii can cadiy bni haabit alanصaari waa hiqat rumya bالtashayuc an saciid bni jubayr waa hiqat habtun faqiih can bn cabaas wuxuu ka wariyey xabr اlumma wa turjumaan اlqur'an radia allahu tacala anhu arda ana الnabiya nabigeena salى اllahu عalayhi waali wasalam kharaja wuu baxay yowma alciidi maalin ciida fasallaa kadibna nabigu wuxuu tukaday rakcatayn laba ragc ayuu tukaday walam yusalli muusan tukanin qablahaa labada ragco hortood iyo walaa bacda gadaashood waxba kalema tukanin sala allahu calayhi waaalihi wasaxbihi wasalam marka nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam labada ragca oo ciidda ah ayuu nabigeena tukaday waxna kama hormarinin oo sunno ah waxna kama dimarinin sidaa weeyaan baabka soddonaad dabxu اlimaami yowma alciidi wa cadadu maa yadbaxu baabu dabxi اlimaami imaamka gowrac u gowrac ayuu baabkan u baab yahay yowma alciidi maalinta dabxu limaami imaamka gowrac u gowraca yowma alciidi maalinta ciidda ah iyo waada wa cadadi maa yadbax wuxuu gowraca cadadkooda ayuu baabkan u baabyahy weeyaan imaamka markuu salaada bixiyo inuu gowraciisa halkaas ku gowraca inay dhib lahayn haddii meel ku habboon ay tahay ayuu baabkan u baab yahay xadiidka iyo inta neef uu gowraci xadid kun shan boqol iyo siddeed iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu الnasaي alيh ramat lla akhbarna ismaaciil ibn mascuud aljaxdari waa hiqa qaala xadaثana xaatim ibn wardaan الsacdi waa hiqa can ayuub ibn abi tabiibat الsikhtiyaani waa hiqaة habt can muxamed ibnu siriin waa imaamkii can anas malik wuxuu ka wariyey radia allahu tacala canhuma qala anas malik khaطabanaa waxaa noo khudbeeyey rasuullahi baa noo khudbeeyey salى اllahu عalيh ali wslam yowma اadxى maalin ciidul-adxa ayuu noo khudbeeyey kadibna wankafa'a wuxuu u laabtay ilaa kabshayn laba wan ayuu u laabtay amlaxayni giirgiiran oo caddaan iyo waxaa isku jira madow ayuu ka kooban yahay amlaxayni girgiiran fadabaxahuma markaasuu nabigeena gowracay sala allahu alayhi waali wasalam imaamka marka maalinta ayada ah ama qofka mu'minka ah in laba neef u gowraca in ay fiican tahay ayaa laga qaadanaa nabigeenana sala allahu alay wasalam labada ayuu gowracay inkastoo nabigeena riwaayo kale uu sheegay haada can muxamed waali muxamed wa hada can ummati muxamed oo labada neef uu saa u kala qeybiyey laakiin asal ahaan in aad intaa rabtaad gowrici karto ayna kaaga filan tahay hal leef adigii reerkaaga ayaa halkan laga qaadanaa weeyaan xadid kun shan boqol iyo sagaaliy sideetanaad waa xadiid saxiixa ama xadiidku wuxuu tusaya cafwan aan ku noqdee in laba neef in la gowraca ay dhib lahayn oo hadiga ay ku baxayso ayaa laga qaadanaa xadid kun shan boqol iyo sagaaliy sideetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam anasai alay ramat lla abarna moxamed ibn cbdillahi ibn xakam almisri waa iqa can shucayb ibn leyth ibn sacad almisri waa iqatu nabiilun faqiih can leyt ibni sacd waa imaamkii ree masr can kaiir ibni farqad almadani almisri waa iqa can naafic wuxuu ka wariyey mowla cabdilahi bni cumar iqatun faqiih can cabdillahi bni cumar khaaab radi allahu tacaala canhuma an ahbara wuxuu sheegay ana rasuula rasulka al sala allahu alayhi waali wasalam kaana inuu ahaada nabigeenna yadbaxu mid gowraca aw yanxaru amaba gowrac waa isku mid eh bilmusala meeshu lagu tukana ayuu nabigu gooni jir sal slam dabxiga marka waxaa la gowracaa ariga iyo looda geelana waxaa weya waa naxri daaqadahaas haddii la xiro wa ficnaan lahay si codka awsan iyo albaabkan marwaaxadahana haddii la raba an hadashita marka gawraca marka waxaa iskala dabxiga waxaa iskala ariga iyo looda naxrigana waa geela marka labadaba annaga gawrac ma u naqaanaan filaya ma magac kale u taqaanaan geela marka la birayni in la gawraca ama la bireeyo arigana waa saas iyo loodan filaya wax kale noo taqaana gawracun sooma ya sheekh waa la qalaa sooma ha birayn iyo qaliin geelana gawraca <laughs> fiican ya sheekh gundhow maa sha allah axsanta axsantum jazakum allah khayra nacam waayo xadiidka ahay ama baabka kow iyo soddonaad ijtimaacu اlciidayni wa shuhuuduhumaa hada maxalu bayaanihi ijtimaacu alciidayn laba ciidood kulanku ay kulmaan iyo wa shuhuuduhumaa ayaga in la xaadiro hada maxalu bayaanihi halkan waa booski lagu cadaynay yay baab u qoranta annaga baab nooma qorno baab waxaan baabka u qaadanayna sidaa weeyaan imaamka nuskada annaga aan haysano meelo badan oo ka mid ah baabka ma sheeg lidalika dadka waxaa laga in is yidhahdaan ijtimaacu اlciidayni wa shuhuuduhuma ayaa noo taal wadaadkan wuxuu dhahaa baabu ijtimaaci اlciidayni wa shuhuudihima ayuu dhahaa say wax yihiin marka <laughs> almaqru' wاlmaktuub waa laba kala duwan marka baabka ayaa ka maqan annaga marka maadaama nusa kale ay ku taallo amaba ay abacaad kale ay baabka ku taallo saasaan usoo gelinaa saas loola socdo waay xadiid kun شhan boqol iyo sagaashanaad waa xadid صaxiixa baabu ijtimaaci alciidayn laba ciid kulanka ay kulmaan washuhuuduhuma wa shuhuudihima iyo xaadiritaankooda ayuu baabkan u baabiyay xadid kun شhan boqol iyo sagaashanaad waa xadid صaxiixa qala aimam النasي alيه mt abaranii mxamed ibn qudamaة اlmisisi waثiqa can jariir bn cabdilxabd الضbi waثiqaة صaxix اkitaab can ibrahim maxamed ibn almuntashir waثiqa qultu waxaan iru yidhi can abihi aabihiis aabihi waa ninkee waa muxamed ibn alأجdع اhamdani waa iqa isna qala wuxuu nacam abimyadka mxuu qultuda marka nin kale waxay u badantay inuu yahay jariir jariir inuu yahay u badanta jariir inuu yahay u badanta wallahu aclam inuu mxuu ahaa ibnu qudaama yahayn waa laga yaabaa oo suuragal fiirihi haddii aad aragtaan inkaan rajaxma ii sheega waaye qaala wuxuu yidhi nacamha waa isaga can xabiib ibni salim alanصaari waa laa ba'sa bihi can nucmaan bashiir wuxuu ka wariyey radia allahu tacala canhuma qaala nucmaan bin bashiir kaana wuxuu aday rasul rasulka sal l slm yaqra'u mid akhriya fi ljumcati salaada jumca iwalciid io salaada ciida bisabbix isma rabbika alaclaa wahal ataaka xadiidu lhaashiya labadaas suuradood ayuu nabigeenna ayuu ku akhrin jiray nabigeena sala allahu calayh waali wasalam waida ijtamaca aljumcatu jumca haddii ay kulanta iyo walciidu ciid ay kulmaan fii yowmin qara'a bihima labadaba nabigeenu ku akhrin jiray sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka subaxdiina inuu ku akriyay sabxisma rabbika laala iyo hal xadiid اlqaashiya jumcadina uu ku akriyo labadoodii ayuu nabigeena samayn jiray salى اllahu alayhi waali waslm xadiidka ama baabu ruksa ruksa ayuu baabkan u baab yahay fi اtakhaluf in laga dimaro can jumcati jumcada liman shahida alciida qof qofkii ciida xaadiro inuu jimcada kadib maro oo ruksa uu heli karo ayuu baabkan u baab yahay meeshan waa meesha beryahan aad aragteenoo markii ciid ay timaadaba yani laisku jiijiyada waa taqaanaan sooma qaar yidhaahda muxuu ahaa ciid lama tukanaayo iyo qaar yidhahda duhurba lama tukanaayo iyo qaar yidhahda labada waa la tukani iyo baabkaas masaa-isha iyada ah sideedaba tasaahulka iyo qofka inuu fududaysto waxyaabahaas oo kale khataraad ku geli karaa salaad duhur salaad duhur aan ka bilaabaya meesha ugu fogaan ka bilaabi salaad duhur in laga taga oo la yidhaahdo ciiddii iga filan waxaa weeyaan waa qowl jira laakiin waa qowl aad looga xoog badan yahi adilada uu cuskanana ama uu ku qotamana waxaa weeyaan adilo aada looga xoog badan yahi weyaan marka baabka isaga ah hor duhura laga taga xagga iska dhiga haddii inta duhur aad ka tagto kadibna ay malakumadku ku yimaada oo taariku salaad adimato ka warrama sideedaba diintaada gorgorta lama geliye muxuu ah shaki diintaada iyo salaadaada cidna marti looguma noqdo sideedaba shantan salaadood ilahi baa kugu fard yeelay subxaana wa tacaala fowqa sabc samaawaad lagaa soo fard yeelay wadaad marka muxuu ahaa warkiis iyo sheekadaas walaa xataa nabi maxamed sal l sl aduu yidha afala la tukaniy ama duura laga tegi lagama dhegeysanay sala allah alay slam waxaashaa inuu yidhahdana mana dhici kartaba inuu dhah sala allahu calayhi waaalihi wasalam famaa baaluka wadaad qowlkiis xagga iska dhigata ayada rabbigan subxaana wa tacaala isaga ayaa hiyo khamsun iyada waa shan وamسuuن waa qowlka ilahi subحaana وataعala xadiis qudسigi ad arkaysaan waxaa wey war ma jira saasuu rabbigan yihi subxana وataعala marka taas ayada agga naga dhigo qofkii culimo ah oy masأalada la rajaxantan asaga u taallaa isaga ha tukada si ayada ha yeelo laakiin haddii salaadaada ilaasho salaadaada ilaasho qodobba qodobkaas qodobka labaad waxaa kusoo harayjimca jimcada jamhuur ahlicilmi intooda badan Eh, horey baa u sheegnay in waxaa weye culays badan uusan jirin wa horta qolyaha dawaaxida jooga oo tuulooyinkaas iyo meelaha jirjira ayaga dhib ma laha meelahaas iska joogeen oo ilmahooda iyo hawlahooda lalfajabsadeen insaxa tacbiir meelaha iska joogeen dhib ma laakiin qofka duuba marba magaalada joog sida quruxda badan eh, waxaa weeyaa inuu islaamka muslimiinta la tukado ayaa wanaag badan qofkii iska ruqso qaato oo maalinta ayada duhurka iska tukadana inta gurigii iska jooga iska nastana yani aad looma eedayn karo eed hadda weynoo muuqata ma taalo laakiin masalada ka tegitaanka duhurka ah masaladaas qof walba salaadada duhur adiga fangortaasa dhowtay adigu baa ka jawaabi cid kaloo kaaga jawaabi ma sheekh hebel kaagama jawaabaya xanuunay karta lama asaga tiisun baa la weydiini yowma alqiyaama tiisa baa la weydiini salaadaada ka warran baa la dhihi adna taadaa lagu weydiini bas <laughs> fadlay ha salaada ciida jamaahiir ahlicilm waxay qabaan inay sunnata jamhuur ahlicilm waxay qabaan inay sunnata culimo iyo madaahib kalena waxay qabaan in ay waajibta laakiin jamaahiirta waxay qabaan inay sunnata kolleyba laakiin waa shacaa'ir weyn shaciiro aada u weyn min shacaa'ir islaam wa marka in la nooleeyo oo bannaanka lasoo dhiga waxay soo gelaysaa dalika waman yucadim shacaa'ir allah fa min taqwa alquluub waa shacairta ilaahay subxana wa tacala oo maalinta maalin farxadeed ummadda muslimiinta ay soo baxay hadduu wal guri iskaga tukada xaaladda waa wax badan baa halaabi naam waa yahay ya sheekhay soo sag maha maxamed qadaam weyn jazaaka allah khayran ninka qultu dhaha marka qultu can abiihi miyuu ka wariyey dhaha oo jariir weydiini waa maxamed ibn qudaama saa ula socda hay shee cabdiwaxid aa noo faa'iday khayr lasi waa yahay xadiidka kun شhan boqol iyo xaggeen joognay ko iyo sagaashana waa xadيث صaحيixa qala الimam النasي عليه mt aخbarna cmr بن cali فلاs weeyaan wa ثiqة xaafظ qala xadaثna cبdiرحman بن hdi wa imamka qala xadaثna isrايل ibn yunus ibn abi isxaaq السaبيci wa ثiqaة tukulima fiihi bilaa xuja ayadoon wax daliil loo haysanin ayaa wax laga sheegay ninka asaga marka baabkiis sidaa isaga mah waa nin ثiqa raximah الlah وraxima jamiع الruwaat can cثmaan ibn الmuغيرة الثaqفي wa mowlaahum wa ثiqة can iyaas ibn abi ramlata الشhaami waa majhuul qaala samictu waxaan ka maqlay mucaawiya sa'ala isagoo weydiiyey zayd ibn arqam isagoo weydiiyey ashahidta ashahidta miyaad xaadirtay maca rasul ad xaadir sal slm ciidayn laba ciidood qaal nacam sala alciida ayuu tukaday min awali annahaar maalinta awalkeedii uma rakhasa fi ljumca ruqsadan jumcadan uu ruqsayey sala allahu alيh wasalam xadiidka majhuul xaal ayaa ku jira majhuul xaal ayaa ku jira waana saxiix haye suya bishawaahidihi axsanta xadid kun shan boqol iyo laba iyo sagaashanaad waa xadid saxiixa qala imam nas akhbarana moxamed ibn bashaar waa bundaar wa iqat xaafid qala xadaثna yaxya bn saciid alqaطaan waa imaamkii qala xadaثna cabdilxamid ibn jacfar wa saduq rumya biاlqadr qaala xadaثanii wahb ibnu kaysaan alqurashi mowlaahum wa iqa qaala wuxuu yihi ijtamaca waxaa kulmay ciidaan laba ciidood calى cahdi ibni zubayr ayay kulmeen o faahara wuxuu dib dhigay ibnu zubayr alkhuruuja bixitaan xataa tacaala nahaar ilaa maalintii ay kor usoo kacda oo bariisa heergeel w jira la gaaro uma kadibna kharaja uu soo baxay fakhaaba wuu khudbeeyey faaطaala khubata khudbada ayuu dheereeyey yani faaطaala nahaarta yani xataa tacaala nahaarka yani maalinta ay kor u waa xilligii un ay aroortii hore kor markay qoraxda yar aada weeyaan faaطaala khudbata uma nazala wuu soo degay fasalla markaasuu tukaday walam yusali linnaasi dadku ma usan tukanin yowmaidin aljumcata jumcada dadka muusan dujinin ma garateen faukira dalika ibn cabaas ayaa loo sheegay faqal u asaaba suna sunada ayuu asiibay xadiista marka ragga duhurka tuurayaan ay ku dhegan yihiin waxay ka mid tahay kanaa ka mid a weyaan waayahay iyo aahaarta baabu darbi dufi dufka in la garaaca ayuu baabkaan yowma ciidi maalinta ciida ah inay dhib lahayn durbaan yaroo aad aan u weyneyn oo muxua ah, dhinac ka furan ayaa dufiga la yihahdaa dufigaas garaac la garaaca in uu muxuu ahaa dhib lahayn ayuu baabkan u baabay maalinta ciid oo farxad iyo la yar ciyaaro dhib weyn usan jirin ayuu baabkan u baabay xadid kun shan boqol iyo oo la muujiyey farxaddii xadid kun shan boqol iyo saddex iyo sagaashanaad waa <clears throat> xadid saxiixa qala alimam nasai alي mt abarana qtayb bn saciid ibn jamil bn طrيف الbaqani wa ثiqaة habt qala xadaثna mxamed bn jacfar waqundar can macmar ibn rashid اlasdi wa ثiqa can الzuhri maxamed shab zuhri wuxuu ka wariyey imaamkii can curwat bn zubayr can caiشhaةa radi الlahu tacala canهuma ana rasul rasulka al sal slm dakhala wuu galay calayha caaisha ayuu u galay wa cindahaa agteeda waxaa ahaaday jaariyatan laba gabdhood tadribaani tadribaani garaacan bidufayni laba duf durbaantan yaryaroo dhinaca ka furan garaacayaan ayaa muxuu agteeda ahaaday faintaharahuma abu bakrin abu bakr ayaa canaantay faqaala nabi nabigan wuxu uri sl slm dachunna iska daa gabdhaha faraha kala bax faina likuli qowmin qolo kastay ay u sugnaatay ciidan maalin ciid ay leeyihiin qolo kasta maalin ciid ay leeyihiin annagana ciidanaga waa tane faraha kala baxooda ha yara garaacdeena ayuu nabigeena amar ku bixi sala allahu calayhi waali waslem marka maalintaa in la yara farxa oo dhib ma lahan wiilashana dhinac ay u ciyaaraan gabdhahana dhinac ay u ciyaaraan cawradoodana ayna muuqanin oo wax dhibaan lahayn laakiin hadda waxyaabahan baryahan jirood aragteeno marba haddii ciid waxaa is leedahay marka ciidda ay imaado oo xilliga ciidda la gaaro waxaa la kor yeelaa maxduuraadkii inta ilaahay uu xarimay o dhan waa la kor yeeli ahugeli muusikii iyo muxuu ahaa balaayadii iyo dumarki iyo raggii ajaarinta oo isdhexgala in la wada bodbooda in mararka qaar la wada baxa oo gabdho ajaanib ah iyo wiilal sidoo kale ajaanib ah oo asxaabaana la ay wada baxaan in xataa mararka qaar lasoo dhaxa amaba saqdaxa lagu gaaro muxuua ah, meelahan moolosha iyo beladan loo yaqaano kaana in ciiddii haba yaraatee wax xaaraan ayna jirin qaarkood waxay ku leeyin waa maalin ciid eh maadhib waa maalin ciid eh maalinta ciidda ilaahay subxana wa tacaala xilliga malaa'igta ay wax qoraan ma ka bixiyey xilliga muxuu ahaa raqiib alcatiid maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid maalinta ayada ah, intaas hadda labaatan iyo afar sano ciidda lagu jiro ama saddexda maalmood ciidda lagu jiro ma ka baxsan yihiin kama baxsana marka arinta ayada waa runtii waxyaabaha nasaqaati shayaan shayaanka uu dadka ugu faa'idaysto oo da'yarta iyo dadka iimaanka yar dayarta qaarkood dayarta qaarkood iyo dadka iimaankooda uu aadka u hooseeyo oon macaasidaa iska celin karin uu jid ugu furowa wuxuu le saana intaa yara saan dhib ma maalinta ciid weeyaan waxaa laga yaaa xadiistan xaba in la soo mararka qaar waayahay <clears throat> baabu lacibi bayna yaday imaam baab lacibi ciyaar la ciyaar ayuu baabkan u bayna yaday imaami imaamka hortiis yowma alciidi maalinta ciidda in la ciyaaro imaamkiina madaxweynihii iyo imaamkii xataa salaadda oo daawanayaan in la ciyaaro ciyaarta u dawda oy dhib lahayn maalinta ciidda ayuu baabkan u yahay xataa haddii masjidka qaybahan dambe <laughs> inta la yimaado kadibin ragga ay ciyaar qabsadaan dhib ma lahan wax dhib oo kusmaalinta ciidda dhib ma meeshaan dambe oo gobashii waxba ay hallaabayn haddii ay ku qabsadaan ciyaar dhib ma lahan laakiin haddii guddiga ogolaadaba <laughs> maamulka haddii ay ogolaadaba lakiin maamulka soo lama dhihi kara maxaad ku diideysaa nabiga wakti siaab la ciyaaray oo muxuu ahaa lama dhihi kara nooma diidi karta waan ku ciyaarayna meesha so <laughs> lama dhihi karaa waayahay xadيث kun شhan boqol iyo afar iyo sagaشhanaad xadيث صaحيixa qala imam ن abarna mحamed بن aadم almasisi wa saduq can cabda ibnu sulaymaan alkilaabi waa iqatu tabt an hishaam ibn curwa waa iqaة faqih can abihi abi scuud zubayr waa sidaas oo kale can caaishata wuxuu ka wariyey radia allahu tacala anha ardaaha qaalat waxay tir umuna caaisha jaa waxaa yimid asudaan nimankii madmadooba ayaa yimid yalcabuuna iyagoo ciyaarayaan bayna yaday nabi nabiga hortiis sal slm fii yowmi ciidin maalin ciida fadacaanii wuu u yeehay marka nabigana sal sl caisha loo yeehi fakuntu waxaan ahaa aطalicu ilayhim mid daawato min fowqi caatiqihi nabiga qoortiisa korkeeda ayaan muxuuha ka daawanay caaisha waxay ahayd qof jamaal iyo caqli iyo muxuu ahaa itaalba ilaahay iskugu daray subxaana wa tacaala marka nabigeena ala sl slam qoortiisa dhinaciisa ayay muxuu ahaa dhinac qoorta ay ka daawanaysay oo halkaasay ka fiirsanaysay nabiga ay isku beegtay jirkeeda kale laakiin halkaasay ka daawanaysay qoortiisa agteeda sala allahu calayhi waali wasalam wa ana ahay famaa ziltu kama aanan zuulin anduru inaan eega ilayhim ayaga on dawda xataa kuntu ilaa aan ka ahaado ana aniga allatii insaraftu laabmay ilaa aniga aan intaan ka bogo ka dhammaysto howlahayga aan ciyaarti ka daalo sida noo imaan doonta intaasaan aan daawanaya nabigan uu ii taagnay sala allahu calayhi waaalihi wasalam cashiirada iyo cishro wanaagga fiiriya wa innaka khuluqin cadiim wacaashiruuhuna bilmacruuf oo ilaah u yidhi yaa abaqay oo ficil ahaan u abaqay nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam waayahay xadiid kun shan boqol iyo soo kaamaha mise waa baab baab lacibi ciyaar la ciyaarayu baabkan u baabaya fi lmasjid lagu ciyaariy yowma ciidi maalinta ciida inay dhib lahayn wanadaru الnisa haweenka inay daawdaan ilaa dalika ciyaartaas ayadna inay dhib lahayn ayuu baabkan u baabay xadiidka kun shan boqol iyo شhan iyo sagaashanaad waa xadيث صaحيixa qala الimam النasي alي mt aخbarna cali بn khashrm almarwزي wa iqa qala xadaثna waliid waliidda meeshaan waliid ku qoran waxaa dhacay ilduuf ilduufkaas cidduu ka dhacay ma naqan waliid booskiis waxaa ku jira ciisa ibnu yunis ibn abi isxaaq asabiici ayaa ku jira marka meesha weliidda ah, in taxriiq la mariya lagu qoro ciisa ibnu yunis ibn abi yaziid ah, ibn abi isxaaq asabiici yay u qoran tahay ciisa naam jazaak allah khayr tamaam marka meeشhaan eh, xadaثna wliid ah waa xadaثana ama abarna weliba abarna abarna eh, ciisa ibn yunis ibn abi isxaaq الsabici wa iqaة ma'muun qala u xadana awزaaci baa noo warramay cbdiرaحmaan alawزaaci can الzuhri ayuu ka warramay imaamkii can cmr ibn zubayr can caiشhaةa radي الlahu taala ardaha qalat watin umna caaisha ra'aytu xanak rasul lah arka sal اlah slm yasturunii isagoo asturi biridaa'ihi go-iisigu asturi waana ana ana anduruu aan eegi ila alxabashati qolyihii xabashada ahaa madooba yalcabuuna iyagoo ciyaarayaan fi lmasjidi masjid ku ciyaarayaan xataa akuuna ilaan ka ahado ana aniga as'amu mid noogta oo daasho ilaa ani aan ka ahaado faqduruu bal adinka qiyaasa faqduruu qiyaasa qadra aljaariyati gabar qadarkeed alxadiiثati الsini ee da'yar alxariisati ku dadaalaysa cala اlahwi dheesha iyo ciyaarta iyo waxyaabahaas ku dadaalaysa inta ay taagnaan karto ama inta ay muxuu ahaa hawshaas daawan karta qiyaasa meeqaad qiyaasaysaan meeqaad qiyaasaysaan gabar yar <laughs> oo toban jir toban iyo dhowr sano jirto oo ciyaar culusna ay socoto warma lagu ciyaaraa laga yaabo waranka in laisku turo oo kadibna laga gabado oo ilaa dalika xaalad adag ama seefo iyo meeqaad qiyaasaysaan social media inta la fadhina ma noqon karta social media ilmehen meeqaa saa fadhiya fadhiya qaarkood toddoba sac sideed sac toban sac ay fadhina qaarkood marka intaas lama eka laakiin muddo un baa ahayd fiican inkastoo qof aad u caqli badnaa ahayd umul caaisha radia allahu taala ardaha waxaa laga yaabaa inay eh, nabigeena alah sla slam ay qiimeyneysay oo in yaroo ku iyadoo xataa aweliyin rabto inay iska dhaaqaysa inkastoo cadaynaysa way leedahay bal qiyaasa intaas nabigeena ammaanay utay sal اllahu alay waslam ay ku ammaanaysa faqdiruu faqdiruu ama faqdiruu qadra aljaariya alxadiid sin alxariis cala lahu xadid kun shan boqol iyo lix iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alay mt abarana eh, isxaaq ibnu muusa alansaari wa iqat mutqin qaala xadaana waliid ibnu muslim halkan waa meeshii ilduufku ka dhacay meesha uu muxuu ahaa ilduufka ka dhacay waa halkan meeshii ahayd muxuu ahaa waliid ibnu muslim eh, qeybtan dambe waa taas rciis ahayd marka waan isku dhow yihin rag waa isku mid qal wuxu xadana awsaaci qaala xadaana zuhri can saciid ibn musayab laakiin waa gadaalna may ku kala duwanaan doonaan can saciid ibn musayab can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radia allahu tacaala canhu qala abu hurayra dakhala cumar sayd cumar ayaa soo galay wاlxabashatu qolyihi xabashada ahaan yalcabuuna ay ku ciyaaraan fi lmasjidi masjidka nabigana sal slm fazajarahum cumaru cumar ayaa canaantay radia allahu taala an arda faqala rasul lah wxu uri sl slm iska daa dhaf yaa cumaru cumaru fainamaa in kalamaan hum ayaga banu arfida waa nimankii reer banu arfida banu arfida maxaa loola jeedaa aqwaal badan baa lagu sheegay awowgood hore oy ka soo jeedaan ayaa arfida la dhihi jiray amaba waxaa weeyaan qolyahan xabashta ah ama xubuush dadka madow ayaa waxaaba loo yaqaanaa banu arfida ya in loo yaqaanana waa suuragal marka iska dhaafuu dhah waa dadkaasi faraha kala bax waa nimin eh, khatar ah oo dagaalyahan aho ciyaarahan iyo hawlahan aad u danaye iska dhaaf ayuu nabiga yihi salى اllahu عalayhi waali wasalam baab rusati rusa uu baabkan u baab yahay fi istimaaci dhegaysi la dhegaysta ila hees hees miya waa geeraarka iyo gabayga weeyaan heesta hadda marka la yihahdo tan teenna ma ahan teenna caadiga oo muusika iyo ikhtilaadka iyo balada iyo imtixaanka wadata maaha tan inta maa intaan iyada la gaarin ma banaantiis intaan la gaarin inta la soomanaab imtixaan waad aragteen qawnaan iyo balaayo iyo isdhexgal iyo muusig iyo jini iyo jaan waa kaas waaya iyo wadab dufi iyo dufka in la garaaco yowma alciid maalinta ciid in dufka la garaaca laguna gabyo oo gabay iyo wixii la midka ah geeraari waxaad tidhahdaanba ayuu baabkan adidka kun shan boqol iyo toddoba iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas alيh ramat lla abarna axmed ibn xafs ibn cabdillaahi الnaysaburi alqaadi wa saduq qaala xadaanii abi aabihina waxaa weeyaan waa xafs ibn cabdillaah الnaysaburi wa saduq qala xadaanii ibrahim ibnu طahmaan ayaa ii waramay waa iqaة yuqribu tukulima fiihi biاlirja inuu murji murji yahay ayaa lagu sheegay an malik ibn an malik ibn anas imam da alhijra can zuhri maxamed shab zuhri wuxuu ka wariyey can curwata curwa ibni zubayr anahu cur bn zubayr xadaثa wuxuu u sheegay ana caaishaةa umna caaisha radia اlahu taala ardaha xadaatun ay u sheegtay ana abaa bakrin sidiq abu bakr sidiiq dakhala inuu soo galay calayha caaisha uu soo galay wa cindahaa agteedana waxaa haday jaariyataani laba gabdha gabdhood tadribaana garaacan bidufi dufki hadda aan soo marnay garaacaan wa tuqaniyaani oona gabyaan oo dufkaas garaaciisa waxaa la socda inay waxyaaba kiina ah amaba yani sheegaan wax sheeg sheegaan oo gabay noociisa ah wa rasuul nabig rasuulka sal slm musajan u yimid ku daboolan bihawbihi maradiis ku daboolan wa qaala maratan mar ukhraa wuxuu yidhi mar kale mutasajin isagoo isku daboolay awbahu mutasajin isku daboolay awbahu maradiis saa weyaan mutasajin mid isku daboolay u yahay awbahu maradiis fakashafa can wajhi wajigiisa ayuu muxuu ahaa nabiga faydi sal slm faqaala wuxuu yidhi dachuma yaa abaa bakrin abaa bakrow iska dhaaf inahaa iyada ayaamu ciidin waa ayaamo ciid ah wahunna kuwaana ayaamaha ayaga ayaamu minan maalmihii mina la joogay oo hilbuwaradka oo ciidda weyn oo ciidadxaaga ayaamaha ka dambeeya ayay ahayd wa rasul sal sl yowmadi maalintaana bilmadiinati magaalada madiina ayuu joogay sala allahu calayhi waalihi wasalam marka nabigeen wuxuu yidhi gabdhaha iska dhaaf waa ayaamo ciid ah ayuu nabigeenna ku celiyey sala allahu calayh waslm marka ayaamaha ciid ah ciyaar iyo howlahaas aan muxaramka iyo xaaraanta aan lahayn dhib ma lahan u fiirsada ummuna caaisha radi allahu taala ardaaha way asturnayd zawjkeedii oo nabigeenana sal l slam isagaa asturaayey isaga ayaana la taagnaa maxramkeedii ayaan la joogay sooma laakiin eh, hadda howlaha dhaca waad aragtay waxaa laga yaabaa in ciyaar alaadaa la yidhahdo wiilay gabar wiilay gabar wiilay gabar wiilay gabar loo fariisto intana ay ajaanib wada yihiin ya waa iska imtixaan mogta marka ciidda waxyaaba badan munkaraad ayaa ka dhaca ilaahay dembigan ha dhaafo intaa waxaa ku idlaaday kitaabkii ciideynka ka hadlayey halkan waxaan caawa ka bilaabayna insha allahu tabaaraka wa tacala kitaabka labaatanaad kitaabu qiyaami اleyl wa taطawuc annahaar kitaabu qiyaami اleyli habeenka istaagga la istaaga kitaabkiisa kitaabu qiyaami اleyli habeenka la istaaga kitaabkiisa iyo wa taطawuc الnahaar iyo maalinta in la sunnaysta hunaa maxalu tawdiixihi wa bayaanihi waa meeshii lagu caddayn lahaa baabka koobaad marka waxaa laga hadli doona qiyamuleyl keligii maaha waa sunantii habeenkii wixii la tukan lahaa maalintii wixii la tukan lahaa cadadka siduu yahay wixii eh, muطlaq ah oo sii daysan oo qofka u furan iyo wixii ku xihan dubur salawaat salaadaha gadaashooda iyo meela iyo masaajid lasoo galay iyo hawlo ku xihan ayaa halkan ka gelinaa insha allah tabaraka watacala habeen imaani noqotayaaba kitaabu qiyaami اleyl watatawuci annahaar huna maxalu bayaanihi baab اlxadi boorin isku boorayuu baabkan u baabay cala salaati salaad fi lbuyuuti guryaha lagu tukada iyo walfadli fadliga ku sugan fii dalika arrinkaas ayuu baabkan u baabay xadiidka kun shan boqol iyo siddeed sagaashanaad xadiis saxiixa qaala alimaam nasai alay amatullah akbarna alcabaas بن cبdالcظيم وثiqة xاaفظ qال xadثna cبdاللahi بن محaمد بن أسmاء ثiqة جليل qال xadثna jawayriya بن أسmاء jawayriyadan ya jawayriye waa taqaanaan dumarna waa loo isticmaalaa ragna waa loo isticmaalaa annaga soomaalida magacyo waxaa jira loo isticmaala rag dumar loo isticmaala maxaa ka mid ah cabdi cabdiya iyo cabdi maya yani nafsaha nafsaha ayadoo sideedii ah cadar shukri xamdi salaad siraad siraad aye ridwan axsanta bishaar nacam axsanta bishaarna waa laga inay qabato ya haye shukridu waa lamid qaar shukriya yihahn shukriya qaarna shukriya u dayaan oo labadiba loo isticmaala marka jawayriyana waa sidaas oo kale la socda waaya ha ha ha oo laba rag dumarba a sax a sax qaala wuxuu yidhi xaddaana waxaa noo warramay jawayriya ibnu asma ayaa noo warramay saduuq wey ninka can weliid ibn abi hishaam ah, hay abi hishaamkan waxaa lahaha ziyaad alqurashi waa saduuq ah, hay can naafic mawla cabdillahi bni cumar wuxuu ka wari waa iqatun ana cabdullahi bni cumar radia allahu tacala canhuma qala wuxu hi cumar qaala rasul rasul wuxu yhi sl slm salluu ku tukada fii buyuutikum guryihiina walaa tatakiduu haka yeelina qubuuran haka dhiganina qubuuran qubuur qubuurtaan lagu dhex tukanin oon la ogolan lagu dhex tukada laakiin guryihiina sidaas si ka bedelan ka dhig ayuu nabiga amar ku bixina sala allahu calayhi waali waslm xadid kun shan boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai cali akhbarna axmed ibnu sulayman arwaxaawi waa hiqatun xaafid qaala xaddaana ah, cafaan ibnu muslim ibn cabdilaahi hiqatun tabt qaala xadaana wahayb wahayb ibnu khaalid ibn cijlaan weeyaan ajlaan wahayb ibnu khaalid ibn cajlaan albahili waa hiqatun tabt laakinahu ikhtalata fii aakhirihi qaala samictu muusa ibna cuqbata alqurashi waa hiqatun faqiihun imaamu bilmaqaazi qaala samictu waxaan ka mara abunadr abunadr waa saalim ibn abi umayata wahiqatu habtun wa kaana yursilu irsaalka ayaa dhaqan u ahaa can busr ibni saciid busr ibni saciid almadani waa hiqatu jaliil can zayd ibni haabitin radia allahu tacala an arda ana nabiya nabigana sal slm ittakhada wuxuu yeeshay xujratan qol ayuu ka samays fi masjidi oo min xasiirin dirin ama jaafi ama saleeni ka samaysan fasallaa rasul nabig algu tuka sal slm fiiha gudaheeda layaalihi habeenna xata ijtamaca ilayhi annaas ilaa dadka ay usoo ururaan oo dad badan ay u yimaadaan uma kadibna ay la tukadaan abcan uma kadibna faqad way waayeen sawta codkiisa leylatan habeen ay waayeen fadannuu waxay u malayen annahu nabiga naa'im inuu jiifo fajacala wuxuu gudagelay bacdum barkood yatanaxnaxu inuu naxnaxa sameeya lirija liyakhruja ilayhim inuu soo baxo yihada af somaali ku sheeg inuu riiraxim dhowd dhowd taxirsi miya taxarsi taxarsi riraxya taxarsi riraxyada qufa cadow miya ada <laughs> iska raadisan <laughs> ya xemxemsina waa kan cabdirazaqna wuxuu sheega xemxems xemxemsi ha rirax alcumum waa kaas marka waxaa nugu fiican inaad muxuuha eh, soo intaay soo istaagaan <clears throat> ay yidhahdeen taas weyaan waayahay kadibna hay fadanu waxay umalay anahu nabiga naam inuu jiifo fajacala wuxuu guda galay bacdu markood yatanaxnaxu inuu muxuu ahaa naxnaxa la yimaada liyakhruja ilayhim inuu nabiga usoo bax sal slm faqaala wuxuu yidhi nabigeena sal slm maa zaala idin kama zuulin maa zaala kama zuulin bikum adinka aladii kii ra'aytu aan arkay min suncikum subintiinna iyo ficilkiinna xataa khashiitu ilaa aan ka baqo an yuktaba calaykum in idinku farad yeelo waxaad samaynayseen inaad wadaan ood ku il adagtiin kama aadan zuulin ilaa aan ka baqay in idinku farad yeelo ilan waxaa weeyaan nabiga si kastoo ay ku soo bixin karaan ayay sameeyeen ya qaarkood waxaa weyaan asala asala salata way yihahdeen way dhawaaqeen riwaayaad kala cadayni marka ficilka aad wadeen si aduu wadayn ilaa in linku fardiila an ka baqa kama adan istaagin waaya waa yar canaan wa canaan kama marna meesha walow kutiba calaykum haddii linku fardi laha maa qumtum bihi maa qumtum uma istaagteen bihi isaga oo ma awoodeen fasalluu tukada ayo naasdadow fii buyuutikum guryihiina ku tukada guryihiina ku tukada fa ina afdala salaati اlmari qofka salaadiisana u fadli badan fii beytihi gurigiisa wey ila almaktuuba ila salaat اmaktuba salaada la fardya mooyane salaadaha kale tan ugu fadliga badan waa salaada qofku gurigiis ku tukada saas ayuu nabigeena cadayna salى اllahu alayhi waalihi wasalam xadid kalena waa xadid mutafaqa xilliga awalka hore awalka hore u ah ilaa nisfi waa noo imaan doona insha allah tabaraka wataala xadiid kun lix boqol caawa kun lix boqol ayaan xirnay alxamdu lilah rab اlcaalamiin waa xadiid saxiixa qala imam nas a abarna maxamed ibn bashaar wbundar wa iqat xaafid qala xadana ibrahim ibn abi lwasiir ibrahim aabihii waxaa la yihahdaa cumar ibn cumar ya ibn abilwasiir abilwasiirkana waxaa weeyaan waa kunyadiisii hy ibn muarif waa saduuq qaala xadana moxamed ibn muusa alfiطriyu waa saduq rumya btashayuc can sacd ibnu isxaaq ibnu kacb ibnu cujrata waa iqa can abihi abihiis oo isxaaq ibnu kacb ibnu cujra majhuul xaal xaalkiis ayaa majhuul laga yahay can jadihi awowgii qaal wuxuu yidhi sala rasulla nabiga lagu tukay sal slm almaqrib salaad maqrib fii masjidi bani cabdilashhal nimanka reer bani cabdilashhal xaafadooda iyo masjidka ku yeelay ayuu ku tukaday nabigana sal slm falamaa goortii salla uu tukaday qaama wuu istaagay ama qaama waxaa istaageen naasun dad baa istaagay yatanafaluuna sunaysanayaan ayaa markiiba budbud yiro istaagay ama fag yiri faqaala nabig nabig u sl slm calaykum waxaad laasimtaan bi salaa salaadan fii buyutikum guryiina ku laazima salaadan sunada tukanaysaan guryiin la-aada saasuu nabig sl sl lakin qofka masjidka ka joogi ood meel u socon isaga war ma laakiin qofka intuu kadibna qabqabkasi iska tegi oo gurigiisana toosu aadi inuu gurigiis ku tukada ayaa haboon waana qofka aan hilmaamaynin baabu qiyaami اleyl baabka habeenka in la istaago cadayna ayuu baabkan u baab yahay baabu qiyaami اleyl amaba amra amaba ka warrami xadiid kun lix boqol iyo koobaad waa xadiid صaxiixa qala imam nasai alي mat abarna mxamed bn bashar wbundar qala xadaثna yaxya bn saciid اlqaطaan wa iqaة habt can saciid bn abi caruba wa iqaة xaafiظu kahiiru tadliis waاkhtalط can qataada ibn dacamata saduusi اlbصri wa iqaة habtu yudlis can zuraara ibn abi awfa alcaamiri wa iqaة caabid can sacd ibn hishaam almadani wa iqa أنhu sacد iبن هiشhاaم laqiya wuxuu la kulmay iبn cabaas cabdالlahi بن cabaas iبn cabdالمطلب بn cbdنebi sl sلم fasa'alu wuxuu wax ka weydiiyey can اlwatri witrka ayuu wax ka weydiiyey witrka iga warran ayuu yidhi faqaala wuxuu yidhi allah unabiuka ma kuu sheegaa biaclama ahli اlardi ahlularada dadka adduunka ku sugan ama dhulkan ku sugan qofku u aqoonta badan biwitri rasuulilaahi biwatri rasuulilah sal rsulka watrkiisa qofka ugu aqoonta badan makuu sheega qaala wuxuu yidhi nacam aa ii sheeg yaa loo sheegi waxaa loo sheegi sacd ibnu hishaam qaala wuxuu yidhi nacama qaala wuxu caaishatu ay hiya iyada caaishatu caaisha weeyaan itihaa u tag fasallahaa waterka nabigeena wax ka weydii ilan waterka intuu ka dhacaa guryuhu ka dhacaa iyadana radia lahu taa ardaha cilmigii nabigeena ala slam agga dumarka qof ugu aqoon badan ma jirin iyo guryaha waa ka dhacay axaadiis badan ay ka soo aruurisay nabigeena sala allahu alayhi wasalam oo ficilka uu ku samaynayey iyo xataa aqwaal badan qowli iyo ficliba way soo naqlisay laakiin waxyaabaha ay dadka la dheerta waxaa weeyaan nabigeena calayhi salatu slam cibaadaadka guryigii ku dhex samayn jiray cid kaga aqoon badan iyada lama arka caaisha markuu tag iyada soo weydiiye weeyaan yaadira xabru اlumma wa turjumaan اqur'aan radia allahu taala arda wa can abihi uma intaa kadibna irjic ilaya iisoo laaba faahbirnii ii sheeg biraddiha calayka jawaabta ay ku siisay iisoo sheeg faataytu waxaan u imid calaa xakiim ibn aflax ninka la yidhi ayaanu imid waa nin saaxiibkii ah ayaanu imid laakiin umuna caaisha radia allahu taala ardaha ay waxun ka dhexeeyeen yacnii eh, dhanka raximka noqotaya iyo xataa mar inay isyar qabteen noqotayaaba noo imaan doontaa fastalxaqtuhu ilayha fastalxaqtuhu inaad ila haleelo ama aad ila aado ayada xaggeed ayaan ka dalbaday fa qaala wuxuu yidhi maa ana aniga ma ahi biqaaribiha mid u dhowaada oo agteeda taga ma ahi uma tegaayo yaa dhihi xakiim ibn aflax inii aniga nahaytuha waxaan ka reebay an taquula inay tidhaahda fii haadayni ashiicatayni labadan kooxood shay anna wax un ka sheegto oy midaana saxan iyo midaana khaldan tiraahdaa ayaan ka reebay waxaan dhahay ummuna ah, muxuu hooyoy waxaad yeeli labadan kooxood midaana saxan iyo midaana a khaldan waxba hadhihin ha kala taageerin ma taqaana labada kooxood waay radia allahu tacala can aljamiic fanahaytuha inii aniga nahaytuha waxaan ka reebay an taqul inay tirahda fii haatayni ashiicatayni shay-an ayaan ka reebay faabat way diiday fiiha arinka asaga gudaheeda ilaa mudiyan inay ku talaabaqaado o weliba koox la saftamo in wa kale way diiday faaqsamtu alayhi faaqsamtu waan dhaartay alayhi korkiisa ayaan ku dhaartay arrinkaas faaqsamtu waan dhaartay calayhi ninkii aan ku dul dhaartay yacni xakiim ayaa le wallaahi waad ii raaci waad ii raaci waxyaabaha xuquuqda lisku leh waxaa ka mid ahna ibraar almuqsim qofka aduu marba kugu alla magaciis ku dhaarto ilaa ilaa waad ii samayni hadday macsiyo alla in loo sameeyo waa xaqa laisku leey ka mid tahay fa aqsamtu calayhi markaasaan ku dul dhaartay inaad iraaca fa jaa wuu yimid maci war miyaa jirde fa jaa wuu yimid maci aniga maciyga oo irraacay fa dakhala calayhi wuu u galay fa qaalat waxay tii liakiim xakiim ibni aflax waxay ku tihi man haadaa macaka man kuma haadaa kan ee macaka ahaaday waa ke kan kula socda ku ahaa qultu waxaan idhi sacad ibnu hishaam weeyaan sacd bn hishaam weyaan qaalat waxay tihi man hishaam hishaam waa ninkee qaal qultu waxaan idhi ibnu caamir waa hishaam ibnu caamir way taqaanaa radia allahu canhu arda hishaam ibnu caamir weyaan fataraxamat calayhi ilahay bay naxariis u weydiisay oo allah u naxariistay tiri wa qaalat waxay tihi nicma almaru nicma waxaa nicmada almaru kaana ahaaday caamiran kaana caamiran cinda muslim waxaa ku yeela nicma almaru kaana caamirun kaana caamirun marka kaanada xiligaas waxay noqonaysaa maxay noqoni caamirun haddii la yidhaah tamay noqoni yacni qofka rag ugu qiimo badan ahaasha u ahaado qiimo badnidaas waa caamir wey yacni aad bay ammaanay kale u la-day radia allahu tacala can jamiic dhammaan ba wada tageen alla aggiisa la wad qaala wuxuu yidhi yaa uma almuminiin muminiinta hooyadeeday ambiini iiga waran can khuluqi rasuulilah rasuulka all dabiicadiisa iyo muxuu ah akhlaaqdiisa dhaqankiisa iiga waran qaalat waxay tihi alaysa taqra'u alqur'aan alaysa miyayn ahayn taqra'u mid ahriya miyaadan ahaynna alaysa miyaadan ahayn taqra'u mid ahriya alqur'aan quraanka quraanka sooma akhrisid akhrin dabcan oo tadabbur ula jiro qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi balaha inaan akhri iska dhaaf waan akhriya aan akhriya qaalat waxay tihi faina khulqa khuluqa annabi sal sl nabiga khuluqiisa dabeicadiis sal l slm alqur'aan weeyaan marka waa waa la soo gaabay qur-aanka amarka lagu sheegay na wixii laga reebayna wuu ka reebtoomaa qur-aankaas akhri adiga haddii aad rabta nabi maxamed akhlaaqdiisa qur-aankaas aad ka dhexlaysaa fahamamtu waxaan damcay ama aan doonay an aquuma inaan istaago fabadaa lii waxay ii muuqday qiyaamu rasul rasuulka alla siduu u istaagi jiray inaan ka waraysta ayaa ii muuqday oo qiyaamuleylka faqaala wuxuu yidhi yaa uma almuminiin muminiinta hooyadeeday ambiini iga waran can qiyaami nabiyilaahi nabiga al sal slm istaagiisa iga waran qiyaamuleylkiisa qaalat waxay tihi alaysa taqra'u hadihi suura suuraddan mid akhriyi soomatid tacnii taqra hadihi suura yaa ayuha almuzammil sooma akri mid akhriyi matid qultu waxaan idhi balaha waan akriya yaa ayuha اlmuzammil qum ileyla ilaa qaliila nisfahu aw inqis minhu qaliila qeybta hore ayaa soo degtay xilliga hore ayadaa noo sheegi doonta qultu waxaan idhi balaha qaalat waxay tihi faina allaha alla weyne caza wajal iftarada wuxuu ku farad galay qiyaama alleyli habeenka istaagiisa fii awali hadi suura suuraddan awalkeeda ayuu rabbigan ku farad yeelay in dadka muslimiintao dhan nabigeena hogaan ugu yahay sal slam inay qiyaama leyl dukadaan farad ayaa looga dhigay suurad yaa ayuha almuzammil war ma jiro <laughs> rag badan way dhiiqan lahaayeen rag badan dhiiqay geli lahaayeen haddii loo dayn laha arrintayda ilahay fadligiisa weynankiisa waa cajiib wa fii awali hadi suura suuradda awalkeedu ilahay ku fardiyal qiyaamu leylka faqaama nabiyullahi nabiga al yaa istaagay sal slm iyo asxaabuhu nabiga saxaabadiisa xawlan hal sana xataa intafakhat ilaa ay ka barbararto aqdaamuhum gamdahoodii ay gamdihii ay ka wada barareen habeenka nuskiisa qof taagnaani habeen kastana ah ma wax sahlanla wax sahlan maaha ko waaya wa allahu alweyne wuxuu dib u dhigay ama reebtay caza wajal khaatimatahaa suuradda gebagabadeeda itnay cashara shahran toban iyo laba bilood uma kadibna anzala allah alweyne wuxuu soo soo caza wajal altakfiifa fududayn fii aakhiri hadi suura suuradan akhirkeeda takiifka waa xagge calima an sayakuunu minkum mardaa waakharuuna yadribuuna ya faqra'u maa tayasara min alqur'aan axsanta waa kaas ilaahay subxana wa tacaala calimadaas maxaawa ya hay marka calima ilaahay horan ma ogin wuu ogaa marka maay macneedu maxay tahay calima an sayakuuna minkum marda horaan ilaahay ma ogeen miya haye ya axsanta waa caday weyaan axsanta allah ybarak fiik waayahay kadibna uma kadib anzl allah ala nuxu soo jir caza wajal atakfiif fudayn an fii aakhiri hadihi suura suuraddan akhirkeeda fa saara wuxuu ahday qiyaamu leyli habeenka istaagiisa tatawucan mid sunno ah bacda an kaana markuu ahday kadib fariidatan farad fahamamtu waxaan hamiyey waa ninkii sacd ibni shaamaha ana quma inaan istaaga fabada lii waxaa ii muuqda haddana watru witru qof ma jira bikasri wow hy witriga watrigana waxaa weeyaan washafci aha alwatr marka watri iyo witriba wax ishkaal haba yaraatee ma lahan waayo laakiin carabkeenu wuxuu u badan yahay ya witri sidaa weeyaan waaya fabada lii waxaa ii muuqday watru rasul rasulka al sl slm witrkiisa ayaa ii muuqday faqultu waxaan idhi yaa uma almu'miniin ambi'inii iga warran can watri rasuula rasulka witrkiisa sal slm witrka waa salaada markii qiyaamuleylka qofku uu dhammaysto laba laba haddii uu dhammaysto uu khatima ama hal rakca ku khatimo ama saddex ha ku khatimo ama shan ha ku khatimo wamaa ilaa daalika watrkaas iga warran ayaan inuu yidhi faqultu waxaan idhi yaa uma almu'miniin mu'miniinta hooyadeeday ambiyini iga can watri rasuula rasulka watrigi sal slm qaalat waxay tihi kunaa waxaan ahaynay nacuddu ama nuciddu kuwa diyaariyo lahu nabiga sal slm siwaakahu cadaygiisa iyo wa tahuurahu dahaar qaadashadiisa weysadii ayaan nabiga u diyaarin jirno meelaan u dhigi jirnay marka qofka muminka marba hadduu hurdo ka kaca weysada iyo istinjada masqusha markuu qofka gala kadib wixii kusoo xiga eh, istinjada iyo howlahaas iyo inay cadi noqdaan cadiga waa noo imaan doona insha allah tabarak wa tacala waan soo marna afwan waan soo marnay cadiga <laughs> eh, qiimaha uu jooga maharatun lilfami mardaatun lilrab yani wax sahlan ma ahan nabigeena sal sl guri galan wax ugu horreya bila waxaan jiray ood ku bilaabo cadaygaas marka cadayga aad loogu dadaalo caafimaad iyo ajar aan la koobi karin iyo fadaail aad u badana kuso aroortay waxaa laga yaaba qofka inuu soo kaca uu ka wahsado cadayga oo yihahdo aroorti markaan baxa oon shaqotaga een cadaysani dayaray odayaasha iyaga waaba dee laazim waa iska cadaysanan dayartay yaa la fududaysana cadayga wax khatar waa o kunaa waxaana nuciddu kuwa diyaariya lahu nabiga sal sl u diyaariyo siwaakahu cadaygiisa wa tahuurahu ahra qaadashadiisa fayabcaثuhu اllahu alla weyne ayaa soo saari jiray caza wajal lima shaaa ay lamaa ay xiina shaa lama shaa goortuu doono ama lima shaaa ay lilwaqti اladii shaa labadaba dhib ma lahan xilliga uu doono alla ayabacثu inuu soo baxi min leyl habeenka ayuu soo kicin jiray fayatasawaku kadibna wuu cadaysan jira nabigana sal slm wayatawada wuu weyse qaadan jiray wayusalli wuxuu tukan jiray amaani rakcatin sideed rakca laa yajlisu fiihina usan dhex fadhiisanaynin ilaa cinda ahaamina tan sideedaad ilaa uu ka gaaro ma fadhiisan jir nabigana sal l slm saas ayuu leeyahay waxbaa noo imaan doona oo ma arrinta iyada yara taaban doona aakhirka xadiidka yajlisu wuu fadhiisan jiray kadibna oo fayadkuru wuxuu xusi jira allah alla weyne caza wajal wayadcuu allah yuu baryi jiray uma yusalimu wuu salaamnoqsan jiray tasliiman salaama yusmicuna una maqashiyo uma intaa kadib markuu sideed ku salaam noqsado yusalli wuxuu tukan jira nabigana sala allahu calayhi waaalihi wasalam rakcatayn laba rakca wa jaalisan isagoo fadhiyo bacdamaa yusalli markuu salaam noqsado kadib miiqa isku noqotay toban uma kadibna yusalli wuxuu tukan jira rakcatan hal rakca fa taa iyada ah ixda cashrata rakca waa toban iyo kow ragcadood yaa bunaya wiilkaygiiyow falammaa goortii asanna uu gaboobay ama uu daweynaaday gaboob ma gaarin rasul sal slam wa akhada uu qaatay allaxma hilibka uu qaatay ma isagaa hilib issaari ya ya wuu cayilay axsanta marka laxmadan waa mafcuulkii aw marka faacilkii sal اl slam isaga ayaa hilibka qaatay uu buurtay buurishada qofka asaa keena mise imaadaa labadao suuragal waa la mid sax wa waaya markuu buurtay awtara nabigu wuxuu witr ya sheekhi dhib ma laha waxba dhib ma laha hadda buurri weyn oo la sheega maba jirinba laakiin lafdiga waxaa weya waa akhada alama lamiga muxuu marka <laughs> hilibkii waa hilibaa fuulay awtara witr ayuu muxuu ahaa awtara wuxuu ku watriyey bisabcin toddoba wa sallaa rakcatayn laba rakc ayuu kadibna tukaday wa huwa jaalisan isagoo fadhiyo bacdama salla markuu salaamsado kadib fa taa iyada tiscu rakcatin waa sagaal rakca yaa bunaya wiilkaygiyow wa kaana wuxuu aday rasul rasulka sal slm idaa sallaa hadduu tukada salaatan salaad axaba wuxuu jeclaan jira nabigana sal slem an yaduuma calayha ay an yudaawima calayha inuu joogteeyo wa kaana wuxuu aday nabigana sal slem idaa shaqalahu hadduu ka mashquuliyo can qiyaami leyl habeenka istaagiisa nowmun hurda aw amaba maradun xanuun jiro aw wajacun xanuun sallaa wuxuu tukan jiray binahaari min annahaari maalinta inatay casharata rakca toban iyo laba rakca tukan jiray habeenkii haddii uu qyaamuleyl la imaan waaye maalinta ayuu nabigeenna la imaan jiray tobaniko kama dhigi jiri laakiin rakca ayuu ku jira jiray oo muxuu ah shafci ah walaa aclamu ma ogsooni ayay tiri ana nabiy lahi nabiga sal slm qara inuu akhriyo alqur'aana qur-aanka kullahu dhammaantii fii leylati halabeen nabigeena qur-aanka isagoo dhameeyey anima xasuustay tiri oo salaad ku dhameeyey walaa qaama inuu istaagay leylatan habeenna kaamilatan ee weliba dhammaystiran xata sabaax ilaa subaxda laga gaara isagoo istaagayna ma ogsooni walaa saama isagoo soomana ma ogsooni shahran bil kaamilan ee kaamil ah hayr ramadaan ramadaan hayrkii faataytu ibna cabaas ayaan u tagay faxadadtu waxaan u sheegay biadii bixadiiiha ayaan u sheegay waa ninka la yidhaha sacad ibnu hishaam oo la soo diray horaan ayaa waxaan u noqdu leeyahay ibna cabaas xadiidka ii sheegtaan u sheegay faqaala wuxuu yidhi sadaqad runbay sheegtay ama inii aniga miya low kunta haddii aan ahay adkhulu calayha mid u gala laataytuhaa waan u tegi lahaa xataa tushaafihanii ilaa ay hadalka asaga ay af ahaan igu sheegto mushaafahatan kafool kafool xataa tushaafihanii ilaa ay iga sheegto mushaafahatan kafool kafool oy muxuu aha si ay adig kugu sheegtay ay ani igu sheegto oon adiga aanan kaa qaadanin saas ayuu leeyahay radia allahu taala arda qaala xadiidka marka xadiis dheer weeyaan qiyaamuleylka iyo habka uu nabigu dukan jiray sal slam ayuu soo khulaaseeyey laakiin xuruuf waxaa jirta ninka la yidhaha abu cabdiraxmaan annasaa-i uu ka hadli doono wuxuu leey qaala abu cabdiraxmaan haakadaa waqaca fii kitaabi sidaan hadda aan idiin sheegay ayaan qoraalkii ii qornaa iyo kitaabkii ii qornaa ayaan ka helay kow walaa adri ma ogi miman ilkhata gafka cidda uu ka ahaaday khata gafaf ayaa ku jira ayuu leeyahay gafafka isaga ah ku jira xadiidkana cidda uu ka ahaadayna ma ogsooni ma asaga khaa intuu ka dhacay fii mowdici watrihi nabiga meesha uu ku watriyey sal slm alayhi الsalaam ma markii uu labadan ragca oo fadhigu gu tukaday uu tukaday kadib ayuu witirka la imaaday uu ku ka salaam noqsaday mise waa ka hormariyey taas iyada ayaa muxuu ahaa khata uu ka jira ayuu leeyahay marka qofkii raba inuu aad usii ogaado dakhiilaة اcuqba akhtaada ku jirta ilaa saddex afar meelahaas u gaarsiiyey ugu noqda in allahu tabaaraka wa tacaala baabu hawaabi man qaama qofkii istaaga hawaabti ayuu baabkan u baab yahay ramadaana bisha ramadaan iimaanan ala rumayn wixtisaaban ajir uruursi ayuu baabkan u baab yahay xadii kun lix boqol iyo labaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasa alي ramat akhbarana qutayba bn saciid can malik can shahaab can xumayd bn cabdiraxmaan ibni cawf can abi hurayrata radi allahu taala arda ana rasul rasulk sl slm qal rsulkan wuxuu yidhi man qaama qofkii istaaga ramadaana bisha ramadaan iimaanan alla rumayn waxtisaaban ajir uruursi iyo grubsi ufira lah waxaa loo dhaafaa maa taqadama xormar min dembiga dembigiis ka mid weeyaan xadiid kun lix boqol iyo saddexaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai alih ramat lla akhbarana maxamed ibn ismaaciil ibn ismaaciil abu bakrin aلطabrani wa iqa hy qaala xadaثana cabdullaahi ibnu moxamed ibnu asma wa iqaة jaliil qaala xadaثana juwayriya ibnu asma aلضubci wa saduuq can malik ibn anas qaala qaala zuhri imaam zuhri wuxuu yihi akhbaranii waxa warramay abu cabdiraxmaan abu slmة بn cabdiرaحmaan ibn cawf weyaan wa iqaة mktir waxumayd ibn cabdiرaحmaan ibn cabdiرaحman ibn cawf wa iqa can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radia allahu tacala canhu arضa ana rasuula rasulka al sl slm qaala wuxuu rasuulkeenna man qaama qofkii istaaga ramadaana bisha ramadaan iimaanan ala rumayn iyo ixtisaaban ajir uruursi waqufira lahu waxaa loo dhaafaa maa shaygii taqadama hormaray oo min dembi dembigiis ka mida weeyaan ilahi waxaan ka baryana subxana wa tacala basma usna wa sifaati culaa inuu bisha ramadaana gaarsiiyo qiyaamkaas iyo soomkeedana uu rabbigana waafajiyo hada wallahu aclam wsala allah wslam abdi rasul mustafa